أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ikhwati alacizaa waxaynu halkan ku duubi doonaa kitaabka magaciisa la yidhaahdo xisnu lmuslimi min adkaari alkitaabi wasunna kitaabkaasoo macnihiisu yahay dhufayska muslimku uu gelayo oo ku saabsan adkaarta iyo xuska ilaah kitaabkiisa ku yaalla iyo sunnada rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh adkaarta ku qoran ee dhufayska iyo gaashaanka u ah qofka muslimka ah ee uu ku gabanayo ee gaboodka u ah qofka muslimka ahu wuxuu gooriya ayaan ku xidhan yahay waa ilaahay jala jalaalu ilaahayna siyaabo loola xidhiidho ayaa jira oo laynoo sharciyeeyey oo rasuulkeennu mara ina yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh kitaabku guud ahaan wuxuu ka hadlayaa ducooyinka qofka muslimkiihi uu isticmaalayo aqrisanayo xaalaadka noloshiisa oo dhan hadduu seexanayo hadduu soo toosayo hadduu musqul gelayo haddii uu ka soo baxayo hadduu masaajid gelayo haddii uu ka soo baxayo haddii uu alaab iibsanayo haddii uu dhar xidhanayo haddii uu feedhanayo haddii uu maydhanayo haddii uu wax cunayo xaalaadka noloshiisa ee ta takayuraadka ah ee hadba xaalad qofku uu ku sugan yahay hadduu meel dheer fananayo haddii uu meel daadego oo nasuula ka dhaadhacayo xaalaadkaasoo dhan dacooyinka iyo adkaarta qofka muslimka uu ilaahay kula xidhiidhayo ayaa kitaabkan uu qorayaa runtiina qofka muslimkiihi kitaabkan iyo kuwa la nooca a baahi weyn weyn weyn ayuu u qabaa lidaalik waxaynu dooranay kitaabkan inaynu macnayno si dadkeena muslimiinta oo aan luqadan garanayno afka carabiga aan aada baarica ugu ahayni inay ka faa'iidaystaan qofka muslimkiina hadba intuu ilaahay ku xidhan yahay hadba intuu ilaahay barya baryayo ayuu ilaahay u jiraa jala jalaaluhu ilaahayna jala jalaaluhu qofka muminka mu'minkaa wuxuu ku ku soo dhaweeyaa oo ku xurmeeyaa hadba intuu ilaahay xidhiidh la leeyahay oo ilaahay baryayo ilaahayna jala jalaaluhu wuu kusoo uu ku jecel yahay baryada addoonkiisa wuu kusii jeclaadaa halka bini aadmigu baryada ay khalqiga ku nacaan oo aanay jeclayn qofka baryada badan leh allah jala jalaaluhu ruuxa aada u barya isaga ilaahay waa soo dhaweeyaa ilaahay kama khatoobo ilaahay ma naco addoonku inuu baryo gooriyo ayaan waa kitaab aada iyo aada u qiimo badan waa cashar aada iyo aada u wanaagsan oo qofka bini aadmiga anfac iyo faa'iido badani ugu jirto waa kitaab qofka bini aadmiga ah quluubta iyo qalbiga u xalaya oo qofka muslimkii hadba intuu adkaartaa laasimo ayaa taqarubka iyo dhowaanshaha ilaahay uu la leeyahay ay gaadhaysaa allahna jala jalaaluhu wuxuu ku ballan qaaday haddii ilaahay addoommuhu ay si dhaba u baryaan oo ay soo maraan waddadii baryada lagu aqbalayay iyo shuruudihii baryadu ay lahayd hadduu qofka muuminkii ka soo baxo ilaahayna wuxuu ku ballan qaaday jala jalaaluhu inuu baryada iyo ducada aqbalayo waman awfaa bicahdihi min allah ilaah jala jalaaluhu wax ka oofin badan ballantiisu ma jirto ilaahayna su-aal buu ina weydiiyo yaa yaa u filaysaan oo u malaynaysaan inuu ilaahay ka ballan oofin badan yahay cid ilaahay ka ballan oofin badani ma jirto waxaa ilaahay markaa ballanqaad uu ku bixiyey isagoo ducada iyo arrimaheeda ka hadlaya aayada qur-aana oo badan baa ilaahay ducada kaga waramay se kusoo koobsanaynaa aayadda kariimka oo rabbi odhanayo wa qaala rabbukum adcuunii astajib lakum ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii sayadkhuluuna jahannama daakhiriin rabbi jala jalaaluhu makhluuqaadka isagoo la hadlaya wuxuu ku yidhi udcuunii astajib lakum ibariya waan idin ajiibayaaya baa ilaha yidhi jala jalaalu markaa baryaduna waxay leedahay adaab ayay leedahay iyo asluub loo maro markaasaa istijaabada iyo aqbalkuna uu soo degdegaya wuxuu ilaah jala jalaaluhu aayad aayadda kale ku yidhi nin kasta oo ka anafoodo oo ka santaaga inuu ilaahay baryo rabbi wuxuu kaga aarsan doonaa naarta jahannama ah waxaa naarta jahanama lagaga badbaadayaa waa inuu qofka bini aadmigii intuu nool yahay baryada badiyo marka insha allahu tacaala kitaabka muhiimada leh ee faa'iidadaa u leh nin caama iyo nin caalimaba faa'iidadaa uleh oo aan laga maarmaynin qof kastaoo muslimihi kama maarmi karo kitaabkan iyo kuwa lamidka ah inuu kaydsado oo ku dhaqmo oo ka barto waxyaalaha yacni uu qorayo aada iyo aad baa loogu baahi badan yahay baahidaa loo qaba darteed waxaan go-aansanay inaan kitaabkan duubno oo walaalaha muslimiinta aan ku faafino si ay ilaahay ula xidhiidhaan jala jalaaluhu oo rabbi jala jalaaluhu khasaa-intiisa iyo mulkigiisa badan si ay uga faa'iidaystaan ilaahay naxariistiisa iyo deeqdiisa iyo caafimaadkiisa iyo arsaaqdiisa iyo arrimaha badan oo ilaahay ku deeqo mafaatiixdii lagu furan lahaa weeyaan kitaabkan iyo kuwa la midka ah sidaa darteed ayaa dadeewga muslimiinta ah waayo bini aadmigoo dhan waa baahan yahay ilaahay mooyaane ayuha annaasu antum alfuqaraau ila allah bini aadmiga oo dhan waa kuwa baahan sida ilaahay sheegay baahi bini aadmi iyo baryo bini aadmina laguma baahi baxo hadduu bini aadmi wax ku taartana ayaamo ayuu wax ku tari karaa inta ka dambaysana weji macbuusa iyo hadal qallabsan iyo kelmado aan aanad ku farxayn buu kaa horkeenayaa markaad dhowr maalmood dantaada iyo baahidaada u sheegato laakiin rabbigeen jala jalaaluhu mar kasta ood baryada badiso waa kugu soo dhaweeya marka kitaabka faa'iidada leh ee qofka muuminkihii baryada aadamaha iyo baryada khalaa'iqda oo dhan uu kaga maarmayo hadduu ku dhaqmo oo wax allaaliyo wuxuu muraad leeyahay hadduu cadow soo weeraro hadday kurba hayso hadday abaari hayso haddii faqri ku yimaado haddii xanuun ku yimaado wax allaaliya wixii dhibaatooyin noloshan kula soo darso oo dhan wixii ilaahay uu kaga baryootami lahaa oo ilaahay kaga maganaageli lahaa ayaa kitaabkan gudihiisa ku sheegan oo dhammaantood ama aayad qur-aan qur'aana daliishanaya ama xadiis rasuulkeenna laga wariyey ee daliishanaya ayuu ku qorayaa kitaabkan gudihiisa waxaan intaasoo wara idinku sheegayaa in dhegihiinu ay usoo jeestaan oo ila fahamtaan kitaabkan waxaa qoray allaha ka abaalmariyo inta faafisa ee sii faafisana ilaahay ha ka abaaliyo annagana ilaahay ikhlaas iyo daacadnimo ilaahay dartii allaha nooga dhigo miisaanka xasanaadkaygana allaha ku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 magacaa loo bixiyey ikhtasartu fiihi qisma aladkaari kitaabkan waxaan ku gaar yeelay oon si gaara ugu soo qoray adkaarta iyo ducooyinka liyakuuna khafiifa alxamli si uu kitaabku u fududaado qaadashadiisu fi lasfaari safarada qofka muslimkii gelayo inaanu ka hadhin ou qaadan karo ayaan u nidaamiyey waqad iqtasartu calaa matni dikri sida uu usoo qoraya xadiidka ayuu halkana wax ka tilmaamayaayo wuxuu yidhi waxaan ku gaabsaday iqtasartu waxaan ku gaabsaday calaa matni dikri inaan dikriga iyo ducada keliya matnigeeda oo kooban aan qoro waktafaytu waxaan ku kaaftoomay fii takhriijihi takhriijka waxa weeyaan sanadka iyo culimadii kala warisay inaan sheego waxaan kaga kaabsaday bidikri masdarin aw masdarayni laba meelood oo kutubta waaweyn uu kaga qoran yahay ama hal meel oo kutubta waaweyn uu kaga qoran yahay ayaan sheegi doonaa mimaa wujida fi lasli oo halka asalkiisa laga helaya ah waman araada macrifata saxaabiyi ninka doonaya inuu fahmo ama ogaado xadiidka ducadan masalan soo socota ama ducooyinkan saxaabiga nebiga ka soo wariyay ninkii doona aw ziyaadatan fi takhriiji ama takhriijkiiyo shaandhaynta sanadka ziyaado ninkii ka doonaa facalayhi birujuuci ila alasli waxa uu u baahan yahay inuu ku noqdo halkii aan aniguba kasoo qaatay hadday bukhaari aan kuu tilmaamo halkaasaa sanadkii iyo takhriijkii ku yaallaa ama haddaan muslim ka soo qaatay ama tirmidi kasoo qaatay ama nasaa-i ka soo qaatay culimadaa waaweyn kitaabkii aan ka soo qorayna waan kuu sheegayaa kaasaad markaa wixii baahi ahee sanadka ku saabsan ee abtirsiinta xadiidka ku saabsan ee ragga wariyey ku saabsan halkaasaad ka heli doontaa si kitaabku u fududaada baan saa u yeelay wa as'alu allaha caza wajalla biasmaa'ihi alxusnaa waxaan rabbi ku weydiisanayaa magacyada suuban ee uu leeyahay baan ku baryayaa wa sifaatihi alculaa sifooyinkiisa sare ayaan ilaahay ku baryayaa waxaan ilaahay magiciisa u irkaday oo aan sifadiisa u cuskaday an yajcalahu khaalisan liwajhihi alkariim kitaabkan inuu ilaahay khaalis saafi ah oo weji ilaahay dartii inuu ii noqdo oo aanay wax istusiyaha lagaa sheego aanay iga soo dhex gelin ayaan ilaahayga weyn magiciisa u cuskanaya oon kab u baryaya wa an yanfacanii bihi fii xayaatii wa bacda mamaati waxaan ilaahay ku baryayaa asmaacdiisa inuu kitaabkani i anfaco intaan noolahay iyo intaan dhintaba mamaadkayga iyo noloshayda inuu labadaba igu anfaco ayaan ilaahay asmaadiisa ku baryaya wa an yanfaca bihi man qara'ahu waxaan asmaada ilaahay rabbigay ku baryanayaa inuu ilaahay ku anfaco ciddii aqrida aw tabacahu ama ciddii badisa ee daabacda aw kaana sababan fii nashrihi ama inuu faafo sababba usii noqoto sida cashaladahan cajaladahoo lasii kala duubtaba mathal inahu subxaanahu waliyu dalika rabbigay jala jalaaluhu isagu wuu karaa arrintaa weli buu u yahay awoodna wuu u leeyahy waalqaadiru calayhi arrintaa qudro iyo awood buu ilaahay u leeyahay inuu sidaa ii yeelo wsala allahu wasalama calaa nabiyina muxamadin wacalaa aalihi waasxaabihi waman tabicahum biixsaanin ilaa yowmi ddiin intaa waxaa leh mualifkii kitaabka innagana ilaah jala jalaaluhu camalkan aynu qabanayno mid ikhlaas iyo daacadnimo ay ku dheehan tahay allah inooga dhigo camalkan aynu qabanaynana kuwii intifaacsada adduun iyo aakhiraba allah inaga dhigo cid kasta oo cajaladaha dhegaysatana ilaahay waxaan ka baryayaa jala jalaaluhu inuu ku anfaco dadka muslimiintaana waxaan ka baryaynaa inay iyana weeleeyaan muslimiinta kale oo walaalahoodna ay ku sii faafiyaan insha allahu tacaala si cilmigaasi uu u noqdo miduu qofka bini aadmigii qeyb ka qaatay oo hadhow qiyaamaha anfaca insha allahu tacaala intaasu waa muqadamadii iyo hordhacii arartii hadalkeena waxaynu gudagelaynaa haatan kitaabka gudihiisii iyo mucdii kitaabka ayaa halkan ka bilaamaysa waxaana ugu horeeyo sheekhu uu ku bilowday dikriga iyo hadalhaynta rabbi iyo xuska ilaahay fadliga iyo karaamada iyo dheeraadka xagga ilaahay qofka mina bini aadmiga uu ka heli doono hadduu ku dhaqmo ayuu aayado daliil u ah iyo axaadiis ayuu soo dali soo daliilinaya qaala ashaykhu raxmat ullahi calayhi wacala almuslimiina jamiican fadlu dikri dikriga iyo xuska rabbi iyo fadligiisa qaala allahu tabaaraka wa tacaala rabbi jala jalaaluhu wuxuu qur'aankiisa ku yidhi fadkuruunii adkurkum washkuruu lii walaa takfuruun fadkuruunii ixusa ixasuusta oo imagac dhaba haddii aa ixasuusataan xasuustiina mid ka qiimo badan baa heli doontaan oo ka fadli badan hadday adiga oo bini-aadmi oo bashar ahoo daciifa aad i xasuusato oo aad i magac dhowdo oo aad i sheegto oo samahayga soo qaado adkurkum anna waan idin xusi baa ilaahay yidhi oo haddaad kelidaa i xusto keliday baan ku xusi haddaad jamaaco iyo ummad igu dhex xustana anna jamaaco taada ka fadli badan ayaan kugu dhex sheegi wanaaggaaga ku sheegi washkuruu lii ii mahadnaqa ilaahay yidhi fadli badan iyo abaal badan iyo gallad badan baan idinku leeyahaye alxamdu lilaahi idhahaya walaa takfuruunii ha iga kufriina oo abaallaawayaal nicmada ilaahay ka abaal daraa oo aan abaal lahayn ha noqonina ayuu ilaahay qur-aankiisa ku yidhi waxaa kaloo ilaahay sheegay jala jalaaluhu يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا سورة الأحزاب وهي آية داس تاهرنا وسورة البقرة وهي بقول لبي كنتم سورة البقرة يكوبي أفرتا سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا قومك إله يا الرسول كي سرمي يو اذكروا الله إلهي حس ذكرا حس ليماد كثيرا فربدا yimaada kasiiran fara badan ha ka noogin oo ha ka caajizina inaad ilaahay mar walba magac dhowdaan ood ilaahay xasuusataan waxaa kaloo ilahay yidhi jala jalaaluhu isagoo ka waramaya fadliga daakiriinta iyo kuwa ilaahay magac dhabo had iyo jeer hadal haya wاdhakiriina allaha kasiira wاdhakiraati acadda allahu lahum mغfira acadda allahu lahum mغfirata waأjra caظima suuraة اlaxzaab aaya hamsa وaثalaaثuun wاdhakiriina allaha kasiira ragga xasuusta ilaahay in badan wاdhaakiraati kuwa xasuustee dumarka allaha kasiiran ilaahay in badan dumarka xasuusta acadda allaahu labadaa reerba wuxuu rabbi u diyaariyey lahum iyaga makfiratan dembi dhaaf bay heli wa ajran cadiima abaal weyn weyn weyn oo hadhow ay aada iyo aada uga mabsuudaanna waan siin doonaa baa ilaah yidhi ilaahuw kuwaa naga yeel waxaa kaloo ilaahay qur-aankiisa ku yidhi wadkur rabbaka fii nafsika tadarucan وخيفة ودون الجهر من القول ودون الجهر من القول بالقدو والآصال ولا تكن من الغافلين في سورة الأعراف آية مئتين وخمسة واذكر ربك allihii ku abuurtay xasuuso oo magac dhow oo soo qaad wanaaggiisa fii nafsika daatadaada markaad kelidaa tahay ilaahay magac dhow tadarucan adigoo isdhuldhigaya wakhiifatan adigoo ilaahay ka cabsanaya khufyatanna aayad kala qoraysa wakhiifatan si qarsoodi ah oo aanad waxba isla xiijinaynin hoos u dhow wardigaaga iyo dikrigaaga si hoos ah u rido wa duuna aljahri adiga oon waxba qaylinayn oon kor u qaadayn waa xilligee ilaahay u badan oo in la xuso ugu fadli badan wa duuna aljahri min alqowli qowlkaagana adigoon waxba kor u qaadaynin waxaad ilaahay xasuusataa ood ilaahay dikrigiisa soo qaadaa bilquduwi gelinka hore wal aasaali iyo gelinka dambaba habeenka gelinkiisa hore iyo habeenka gelinkiisa dambe maalinta gelinkeeda horiyo maalinta gelinkeeda dambe walaa takun ha ahaanin min alghaafiliina qowm ilaahay moogan oo aan marnaba ilaahay magac dhabaynin ma fiicnee qowmkaa ha ku biirin baa la yidhi ilaahw kuwa khaafiliinta ha naga yeelin wa qaala arasuulu sala allahu calayhi wasalam intaa wuxuu kaga kaga kaga hadhay sheekhu aayadihii qur-aanka ahaa oo dikriga ilaahay iyo fadligiisa wax ka sheegay oo tilmaamay iminkana wuxuu bilaabay axaadiistii rasuulka oo ka waramaysa qofka mu'minka wadaakirka ah iyo gabadha mu'minada oo ilaahay mar walba hadal haysa iyo fadliga ilaahay agtiisa ay ka leeyihiin wuxuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam mathalu aladii yadkuru rabbah waaladii laa yadkuru rabbahu mathalu lxayi waalmayit bukhaari baa warinaya muslim baa warinaya mathalu aladii yadkuru rabbah haddaan idiin tusaaleeyo ninka ilaahay goorya ayaan hadal qaada ee wanaag ilaahay ku sheega ee ilaahay xasuusnaada ee xusa haddaan misaalkiisa idin siiyo waaladii iyo midka laa yadkuru rabbahu iyo axadkaan ilaahay abuurtayba ka warqabin haddaan misaal idinka sheego mathalu lxayi waalmayit bakhtiga iyo wax nool heerkay kala joogaan maydka iyo qofka nooli darajaday kala leeyihiin iyo macnahay kala samaynayaan oo kale bay ilaahay agtiisa ka kala qoran yihiin wa qaala sala allahu calayhi wasalam waxaa kaloo rasuulku yidhi alaa unabi'ukum bikhayri acmaalikum dad yowma idiin sheegaa bikhayri acmaalikum camal baa qabataane camalka ugu khayr badan ee aad ku tanaadi doontaan hor ilaahay kolkii laydin geeyo dad yowmaidin idinka warama afdali afdali alacmaal ayaan idiin sheegayaa si aan waktigiinu aanu idinka lumin macno daraan ee ma iga qoranaysaan ma idin baraa acmaashiina kuwa ugu mudan wa askaaha cinda malikikum kuwa ugu tahirnaan badan ilaahay agtiisa ee ugu mudan cinda malikikum allaha idin mulkiya agtiisa adkaarta ugu iyo acmaasha ugu qiimaha leh wa arfacihaa fii darajaatikum darajooyin baa hadhow lagu kala sarreeyaae oo ilaahay agtiisa waa la kala horeyn marka qiyaamaha la yimaado oo dadku isku martabo ahaan maayo e martabooyinka sare waxaa ku haybsataan ma idiin sheega wa khayrin lakum min infaaqi aldahabi waalfida wax idinka khayr badan inaad sadaqadaysataan dahab iyo lacagba ma idin baraa wakhayrin lakum min an talqow caduwakum wax idinka khayr badan inaa cadow iska hor timaadaan oo fatadribuu acnaaqahum aad luqmaha ka googoysaan wayadribuu acnaaqakum ayana ay idin gowracaan oo ilaahay dartii u shahaado qaadataan wax ka ka khayr badan ma idin sheega qaaluu balaa waxay yidhaahdeen nebi allow taa waaba rabnaaye noo sheeg bay yidhaahdeen balaa ay nacam dikru llahi tacaala waxa weeyaan buu yidhi inaad mar walba dikriga ilaahay badiso marka halkaa waxaa la tilmaamayaa waa camal intaad hurudo mooyaane iyo intaad musqusha ku jirta mooyaane aan marnaba aanad ka laai ka ka suuleynin oo salaadii maalintii shan jeer baad tukanaysaa soomkiina sanadkiibaa markuu kusoo maraya xajkiina cimrigaaga oo dhan buu markuu soo maraya sakaduna weligaaba inaanay kugu waajibin oo xoolo sake gooyaba inaanad yeelan baa laga yaabaa sadaqadiina nin iskaba jeeb maran inaad noqoto baaba laga yaabaa jihaadkiina marar buu ku soo marayaa goor ayaan inaad rabaadkii ku jirto lama arko marka dikriganu haddii aad soo jeedo iyo haddii aada lugaynayso iyo haddii aada fadhido iyo haddii aada shaqaynaysaba waa shay ku laazimi karaya marka waa cibaado joogto ah wa axabu alacmaali ila allahi adwamuhu wain qal acmaashana wixii la daa'imo ayaa ugu khayr badan dikrigii ilaahayna gooriya ayaan salaadii baa dikriya oo cibaadooyinkii kaleo dhan baa dikriga ku hoos jira marka aanad cibaadooyinkaa ku jirina wardigii waad wadi karaysaa isagii markaa noloshaadii oo dhan buu kula qaybsanayaa wey wa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulkeena subanihii wuxuu yidhi yaquulu llahu tabaaraka wa tacaala rabbi wuxuu odhanayaa ana cinda danni cabdii rabbi wuxuu idin leeyahay ana cinda danni cabdii bi anigu addoonkaygu wuxuu iga filanayaan ugu beegmaa addoonkaygu wuxuu iga rajaynayaan u ahay wa ana macahu idaa dakaranii waan la jiraa marka uu igu wardiyayo isagaan la jiraa fa idaa dakaranii fii nafsihi markuu keli ahaan magac dhabo dakartuhu fii nafsi aniguna keli ahaan baan ku magac dhabaa oo aan ku xusaa wanaaggiisa aan u ziyaadiya iyo khayrkiisa wain dakaranii fii mala-in hadduu jamaaco iyo wadar iyo ummad meel fadhida igu soo qaado khayrkaygana dakartuhu fii mala-in khayrin minhu aniguna inka in ka mudan oo ka khayr badan qoladaa uu igu soo magac dhabay dhexdooda in ka fiican baan agtooda ku soo qaadaa in taqaraba ilaya shibron hadduu addoonkaygu dadaalo oo taako soo durko intaa ka la-eg hadduu ku soo dhowaado camalka taqarabtu ilayhi diraacan anna waa uga sadburiyaayo dhudhun baan uga soo durkaa wain taqaraba ilaya ziraacan hadduu ziraac iyo dhudhun iisoo dhowaado taqarabtu ilayhi baacan aniguna nin joogii ayaan usoo dhowaadaayo hadba intuu khayr sameeyo in kaloo ka badanunbuu iga helaa wain ataanii yamshi haddii uu guclo iyo orod haduu iigu yimaado isagoo tallaabaynaya oo xuguflaynaya ataytuhu harwalatan aniguna guclaan ku dayaabaa ilaahay yidhi jala jalaalu macnuhu waxa weeyaanun hadba dadaalkuu sameeyo ajri kaloo ka badan ayuunbuu addoonkaygu iga helaya wa can cabdillaahi ibni busrin radia allahu tacaala canhu saxaabiga cabdillahi ibnu busrin la yidhaha wuxuu ka waramayaa nebiga wuxuu leeyahay ana rajulan axad iyo ninbaa qaala yidhi yaa rasuul allahi rasuulkii allow ina sharaa'ica alislaami qad kasurad waajibaadkii islaamku aad iyo aad bay ii hafiyeen oo iga bate calaya korkaygii waajibkii diineed aad buu iigu batay fa faakbirnii rasuulkii allow haddaba ii sheeg bishayin shay ii sheeg atashabbasu bihi in aan ku mitido oo ilaa sakaraadka aan ku fara adaygo iiga waran buu yidhi ilen kuma wada mitidi karo cibaad maxaan ku dhaha waajibaadkii diinte arrimaha mudanka ah oo aad igula talinayso inaan ku dadaalo dadaaloon ku mitido wax iiga sheeg rasuulkii allow qaala rasuulu sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu kula dardaarmoo yidhi laa yazaalu lisaanuka ratban min dikri illah aankuwaansha we laa yazaalu yuu zuulin oo yuu ka ka noogin oo ka hadhin lisaanuka carabkaagu yuu ka madhnaanin ratban xaalu yahay kii ku qoyan min dikri illah inaad ilaahay gooriya ayaan hadal hayso intaa ha jeri waayin waqaala sala allahu calayhi wasalam rasuulkeeni wuxuu yidhi marka man qara'a wa xadiid kale weeye man qara'a xarfan min kitaab illaah axadka aqriya hal xaraf oo kitaabka rabbi ku qoran falahu bihi xasanatun wuxuu qofkaasi helayaa ajri iyo xasano ayuu xarafka ka helaya walxasanatu bicashri amhaaliha xasano walba toban baa lagu dhufanaya laa aqulu uma jeedo alif lamim xarfun inta markaad intaa akrido xaraf baad akriday ujeedadaydu ma aha haddaad aliflamim aada akrido qur-aan adigoo akriyayo uga jeedo xaraf qur-aanka kamidaad akriday maaha macnaheedu walaakin hase yeeshee macnahaygu waxa weeye alifun xarfun walaamun xarfun wa miimun xarfun markaad alif aliflamim aada akriday saddex xasano oo min toban lagu dhuftay soddon derajo ayaad kasbanaysaa ayuu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam xadiidkaana waxaa warinaya tirmidi ayaa warinaya jaamic sakiir ayuu ku warinaya waa saxiix iljaamic sakiir baad ka helaysaa wa can cuqba binu caamir saxaabiga la yidhaha cuqba binu caamir radia allahu tacaala canhu qaal kharaja rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkaa noo soo baxay wa naxnu fii sufa annaga oo masaajidka halkii dambe aanu deganaan jirna sufa la odhan jiray aanu fadhino masaajidka nebigay ku noolaayeen fa qaala wuxuu yidhi kolkaa nebigu ayukum yuxibu an yaqduwa kula yawmin ilaa buطxaana aw ila alcaqiiq faya'tiya minhu binaaqatayni kawmaawayni fii kayri ismin walaa qatiicati raximin ragallow ayukum kiineebaa yuxibu jecel an yakduwaa inuu ka oo hiirta waa beri kaco kulla yawmin maalin walba ilaa butxaana meesha bannaan oo butxaan la yidhaahdo aw ilaa caqiiqin ama waadulcaqiiq waa dooxyadii magaalada madiine ku dhowaaye inuu meelahaa aado oo aroortii hiirta ku ka oo fa ya'tiya uu kala yimaado minhu garoomada binaaqatayni laba halaad laba neef oo geela oo kawmaa weyni isu buuxa oo aan nuqsaan lahayn fii kayri ismin aan dembi ka raacaynin walaa qatiicati raximin xigaal iyo qaraabana aan la goynin oo aan la soo dhicin qaraabana aanay kuugu cadhoonin oo xor iyo wanaag aad ku hesho oo aan cidi kaaga daba imanayn kumaa jecel Ah, waa qeybtii labaad oo cajalada qeybteedii labaad ah oo aynu ku dhex jirnay xadiidkii dheeraa ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo muslimiinta iyo saxaabada ku tilmaamayay oo ugu tilmaamayay ajriga iyo faa-iidooyinka qofka mu'minkii uu ka helayo qur-aanka iyo aayadihiisa iyo akhriska la aqriyo uu ka helayo ayaynu maraynay marka cajalada qeybteeda labaad waxaa ku kala badhnaa xadiidkii sifadaa lahaa waxaanu rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabada kusoo tirtirsiyey oo uu tilmaamay ajri tay uga garanayeen ah oo qofka bini aadmigiihi wixii markaa u muuqdo wax ku qiimeeyaaye ajrigii qur-aanka laga helayay baa wuxuu ku suureeyey ninkii laba aayadood oo qur-aana aqriyaa inuu helayo arooryada hore markuu masaajidka ku kalaho hadduu aqriyo inuu laba halaad oo waaweyn oo isu buuxa inuu helayo iyadoo aan weliba halaha uu soo qaatay cid allaaliya cid ku daba joogta oo ifni iyo dembi ka raacaya aanay jirin ama qaraabo goysnimo aan loo aanaynaynin ayuu soo helayaabaa nebigu yihi keebaad jecel su-aashaasaan marayn faqulnaa waxaanu nidhi ilan raggeela yaqaana bay ahaayeene dhammaan intaanu hanqalka la soo wada kacnay oonu soo wada hingannay ayaa waxaanu ku nidhi yaa rasuul allah nuxibu dalik dhammaantayo waanu wada jecel oo raggeel baanu nahaye noo tilmaan rasuulka iyo allowgeela hawl yaraanta lagu helayo qaala wuxuu yihi kolkaa rasuulku afalaa yakduu oo miya miyuu kalaho haddii aad sidaa xiisaynaysaan afalaa yakduu oo miyuu kalaho axadukum midkiin ila almasjidi maxaa idinka hor jooga maa masaajidka ku kalahdaan aw yaqra ma waaye fayaclamaa deedna muu soo ogaado soo barto aw yaqra'a muu soo akriyo aayatayni laba aayadood oo min kitaab illahi kitaabka ilaah ka mid a ah, caza wajala inuu sidaa yeeli lahaa oo laba aayadood soo barto masaajidka dhexdiisa hiirta oo hore ama laba aayadood soo akriyo baa khayrun lahu min naaqatayni labadan halaad ee u wada hingateen labadaa aayadood oo akridaan baa ka khayr badan oo geel ka fadli badan baa ku helaysaan wa halaathun saddexda aayadoodna khayrun lahu way uga khayr badan yihiin min halaathi naaqaatin kawmaaweyn kawmaaweyn laba saddexduna saddex halaad oo dhammaystiran way ka khayr badan yihiin wa arbacun afartuna khayrun lahu min arbacin afarta aayadoodna afar halaad ka qiimo badan wa min acdaadihina min ibilin hadba inta aayado aad tiriso iyo intii ku tira ah oo geela inta aayado tiriso unbaa ka khayr badanoo geel ka fara badan iyo ajri ka fara badan baa ilaahay kaaga qoraya wa qaala sala allahu calayhi wasalam xadiidka aan carabka marine muslim baa warinaya mujaladka koowaad shan boqol iyo saddex iyo konton ayaad ka helaysaa insha allah wa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi man qacada maqcadan axadkii meel fadhiista oo lam yadkur illaaha fiihi aan mar keliyaba ilaahay soo qaadin xuskiisa kaanat calayhi min allahi tiratun kaanat calayhi min allahi tiratun fadhigaa aada fadhii qofkaasi fadhiistay ee uu fadhiyey ha gaabnaato fadhigaasi ama ha dheeraadee asaan mar keliya ilaahay la xusin waxay fadhigaasi qiyaamaha noqon doona cindallaahi ilaahay agtii marka la yimaado tiratun nuqsaan ayay noqonaysaa qofka bini aadmiga ah ku taalla ayay noqon doontaa waman iddajaca madajacan ninkii meel dhinaca dhiga ee jiibsada oo lam yadkur illaaha aan ilaah ku soo qaadin intuu jiifay fiihi dhacdiisa kaanat calayhi min allahi tira jiifkaa uu dhinaca dhulka dhigay meesha buqcadaa ilaahay leeyahay uu ku jiibsaday asaan mar keliya ilaahay la xusin maalinta qiyaame nuqsaan bay qofka ku noqon doontaa ilaahay kala xisaabtamo wa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulkeennuna wuxuu yidhi man jalasa maa jalasa qawmun maa jalasa qawmun qowm ma fadhiistaan majlisan meel la fadhiisto oo lam yadkuru llaha fiihi aan ilaahay marna la isxasuusin walam y walam yusalluu aanay ku salliyin calaa nabiyihim nebigoodana aanay ku salliyin dad muslimiini hadday meel fadhiistaan oy cabbaar fadhiyaan asaan ilaahay mar keliya lasoo xusin oo aan rasuulka ilaahay mar keliya lagu lagu lagu xusin oo lagu lagu saliin ummadda halkaa fadhiisatay e, ma jirto ummad sidaa yeeshaa ilaa hadday jirtase kaana calayhim tira waxay ku noqotaa maalinta qiyaame qoomamo iyo ciil iyo nuqsaan bay ku noqon fa in shaaa cadabahum fadhigaasi waxaa suurtagala inuu ilaahay kuba cadaabo dartii fadhigaa aanay ilaahay ku soo qaadin inuu cadaab jahannama lagu galo uu sababba u noqdaa suurtagala wa in shaaa kafara lahum haddii uu doonana waabuu iska saamixiye laakiin waxay halisba u tahay fadhigaa aan mar keliya ilaahayna lagu xasuusan rasuulkana lagu saliin in fadhigaas fadhi la qoomameeyo uu ku noqdo oo cadaabba sabab u noqda wa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi maa min qowmin qowm ma jiraan yaquumuuna dareera oo ka istaaga min majlisin meel la fadhiyey ka kaca laa yadkuruuna allaha fiihi ayagoon mar keliyaba ilaahay is-xasuusinin ilaa haddii ay dhaqaaqaanse qaamuu way kacayaan can mithli jiifati ximaarin wa kaana lahum xasra dhammaantood way dareeraan ayadoo nin walba ay ka soo faaxayso oo ay ka soo kamkamayso waxaad moodo ur neef bakhtiyo dameer ah urtiisii oo kale ay ka soo faaxayso khalaa'iqda kaloo dhanna way urisaa ila thaqalayn jinka iyo insiguun baan is urinaynine malaa'igta oo dhanna way ka mashiiqsataay oo sankay ka qabsanaysaa way way ku dhibaatoonaysaa oo dee malaaigtu way urisaa khalaa'iqda iyo waxyaalaha uduga ama qarmuunka kasoo baxaya oo marka nafta ilaahay qabto qibdoodo maalinta maxaan ku dhaha geeridu qofka ku timaado qofka ehlu naarkana waata rasuulku ka waramay inuu ur yeesho malaa'igta lala weydaaranayo dhamu ay dawakhayso qofka mu'minkaina inuu leeyahay caraf iyo udgoon qof kasta oo malaa'igahoo lala sii maraaba uu ku nafaxaadayo waata rasuulku ka warramay qofka mu'minkii marka uu soo cuno toonta iyo waxyaalaha la midkaa inaanu jamaacooyinka muslimiinta aanu ku aanu imanin salaadaha jamaca ah sababta oo ah waxaa bini aadmiga dhibaya malaa'igtana waa dhibayaan saasaa rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam waxaa intaa u dheer malaa'igta jamaca muslimiinta oo majlis fadhiyey oo iska sheekaysanayay oo hadday doonaan waxay doonaan ku sheekaystay asaan mar keliya ilaahay soo qaadin aan mar keliya rasuulka ku saliin salawaatullahi wasalaamu calayh way saro kacaan iyadoo ay ka kamkamayso qadhmuun aada moodo mithla jiifati ximaarin dameer baktiyey qadhmuunkiisoo kale ayay kaga dhaqaaqaan goobtaa oo ay nin walba gaaru raacda wa kaana lahum xasra wuxuuna qiyaamaha marka la yimaado fadhigaasi ku noqon doonaa qoomamiyo ciil ayuu dhaxal ugu reebi doonaa intaa waxaynu kaga gudubnay fadliga uu leeyahay qofka goor iyo ayaan ilaahay xidhiidhka laloo dikriga ilaahay badsada waxaynu markaa toos u gelaynaa adkaartii qofka bini-aadmiga iyo ilaahay kula xidhiidhayay wuxuu ka bilaabayaa qofkii oo gogasha tegey oo istiqaad inaad noloshii aada bilaabayso oo hurdadii habeennimo aada ka soo kacday ayaynu ka bilaabaynaa nolol hor leh kolkaasi ay bilaabantay adkaaru listiqaadi min annawm markaad hurdada ka toosto ha selelinoo has ha aan maxaanku idhaahdaa eh, ha nixin oo ha boodin oo ha ku fikirin un dan adduunyaade mar allaaliya marka ilaahay nafta kugu soo celiyo ee aad noolaato ee aad is ogaato in ilaahay caafimaad kugu soo kiciyey ducooyinkan akriso xaq baa ilaahay kugu leeyahay sababtoo ah waad dhimatay dhimasho yar baad dhimatay inuu ilaahay aanu kugu soo celinna waaba karayay ilaahay nicmadiisii haddana waa lagugu soo celiyey ruuxdii baa ilaahay jasadkaagii dib u soo geliyey marka waa inaad a adkaartan soo socotaa kuwaa beryisataay markaad toosto maxaad odhanaysaa kolka aada waagu beryo eed indhaha kala qaato waxaad odhanaysaa alxamdu lilaahi aladii axyaana bacdamaa amaatana wa ilayhi nushuur bal hadda eeg intaasi miyay ku dhibaysaa waxaad odhanaysaa alxamdulilah bukhaari baa hadda xadiiskaa warinayay muslimba mahad leh allihiina allihii na nooleeyey bacdamaa amaatanaa intuuna dilay dabadeed wa ilayhi nushuur hadhowna ilaahay xaggiisaa loo soo kacaya loo soo ururaya loo soo noolaanaya nashrigu waa bacsiga dambe intaa markaad xaslato oo aad indhihii aad kala qaadayba mahad alleh aad ku bilowdo ilaaha nolol dambe hor leh oo dhaqdhaqaaq cusub ku siiyey aada u mahadnaqdo haddana waa inaad tawxiidkaagii cusboonaysiisaa maxaad odhanaysaa markaad ducada akrisato dabadeed laa ilaaha ila allahu waxdah laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamd wahuwa calaa kuli shayin qadiir subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allahu wallahu akbar ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اغفر lii intaasaad aqriyaysaa maxay tahay macnaheedu xadiidkaa laftiisana bukhaari baa isna warinaya waa tawxiidkii laa ilaaha ila allahu waxda ilaah xaq lagu caabuda isaga mooye ma jiro laa shariika lahu ilaahnimo cid la wadaagtaa ma jirto lahu lmulku walahu lxamdu mulki iyo mahad baa la wa huwa calaa kulli shayin qadiir wax kasta ilaahay kii awoodo weeye subxaana allah ilaahay baa ceebka nasahan oo ka hufan walxamdu lilah mahadna alla leh walaa ilaaha ila allah ilaah mooye ilaah kale ma jiro wallahu akbar ilaahay baa weyn ilaahay baa weyn walaa xawla walaa quwata awood iyo xeelad maba lihin ila billahi alcaliy alcaiim alla weyn baanu leenahay ilaah weyn oo cadiim oo sarreeya baanu leenahay oo wax walba aanu kaga maaranay rabbi kfir lii allahyow isaamax intaa markaad tidhaahdo baa misna waxaad haddana odhanaysaa alxamdu lilahi aladii caafaanii fii jasadii waradda calaya ruuxii waadina lii bidikrihi mahad allayskale allihii icaafiyey oo jasadkayga ii caafiyey waradda calaya ruuxii ee noloshaydiina dib iigu soo celiyay iyo ruuxdaydii oo wa adina lii ii qadaray bidikrihi inaan xusuusto ilan qown badan oo ila iga waaweyn oo iga yaryar oo ila fac ah oo markay soo tooseen aan ilaahay xasuusan baa badane ilaahay ihaleeshiiyey inaan dikrigiisa iyo xuskiisa ku waabariisto allahaasaa mahadle inaad tidhaahdo baa lagugu leeyahay intaa kolkaad ka bogato ayaad aayadahan qur-aanka ee suuratu aala cimraan ugu dambeeya ayaad carab ka saari waa aayado mucjisooyin waaweyn iyo macnayaal culus wata oo if iyo aakhiraba ka warramaya oo cadaab iyo jannaba ka hadlaya oo ilaahay awooddiisa tilmaamaya ilaahay siduu habeenkiiyo maalinta isu weydaariyey tilmaamaya qaala allahu tabaaraka wa tacaala ilaahay wuxuu yidhi waa aayadaha markaad toosta salaatuleilka u kacdo eed indhaha marmarato aayadahaad aqriyaysa rasuulkeenu aqriyi jiray isagoon gogasha ka kicin weeyaan acuudu billahi min ashaytaani alrajiim bismi illaahi alraxmaani alraxiim إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم ۖ وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار من تحتها الأنهار من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلاً لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون fii awaakhiri suurati aali cimraan suuradda aala cimraan la yidhaah aakhirkeeda weeyaan aayadahaasina inkastay dadka bilowga ah ku dheer yihiin haddana hadday u sabraan waa wax la qaybi karayo ajri badan baa ku jira istikfaar baa ku jirta isticaado ilaahay cadhadiisa iyo cadaabkiisa laga magangelaya baa ku jirta allah jala jalaaluhu naciimka qofka mu'minkaa aakhira uu siinayo iyo sida uu uga aarsanayo dadka ehlul cisyaanka ah ayaa ku sugan way badan yihiin arrimaha aayadahaasi ka hadlayaan kutubaha tafsiirka ayaynu ugu noqon doonaa iyo culimada eh, tafsiirka aqrida insha allah ducaau lubsu thawb waxaa kaloo halkan uu ku xigsiiyey qofkii markuu baraarugay de isagoo qaawan kolley kici maayo waa inuu maro xidhaa ama tii uu xidhnaa waa inuu geejistaa marka uu maryo maryihii hore uu xidhnaa geejisanayo ama uu qaar hor laba xidhanayo maxaa marya marada markaad xidhanayso ma iska gashanay iska dhaqaaqaysaa laa ilaahay baa ku asturay ilaahay baa maradan ku siiyey ilaahay baa jala jalaaluhu kusoo geliyey maradan aada isticmaalayso caafimaadka aada ku xiisaynayso ilaahay baa ku siiyey asturka aada qaadanayso ilaahay baa ku siiyey si ilaahay kuugu badiyo oo ilaahay kuugu soo bedelo markay kaa dhammaato oo ilaahay cibaadadiisa ku karsiiyo waa inaad ilaahay ku mahadnaqdaa markaad marada xidhanayso markaad dharka xidhanayso maxaad odhanaysaa ha iska gashan hadday nigis tahay hadday garan tahay hadday kawshadi tahay haddii ay maxaan ku dhahdaa cimaamo tahay hadday koofiye tahay wixii mara ahaad xidhanayso magacaan ilahay baa lagu xidhaa maxaad odhanaysaa alxamdu lilaahi aladii kasaanii haada mahad alla iskale allaha ihuwiyey haada sawb marada sidan ah allaha igu asture ihuwiyey ayaa mahadle warasaqaniihi ilaaha igu arsaaqay ee marada isiiye min gayri xawlin minni xeeladna xaggayga kagama helin oo aan jirin xeelad la-aan aniga xaggayga igu siiyey walaa quwatin awood la-aan aniga oo og inaanan awoodi kareen inaan anigu maro sameeyo oo aan geedkii ka baxaysay samayn karin oo neefkii laga soo dhegay samayn karin oo siday ku timid anigu aan abaabuli karin ilaaha isiiyey ee geedka iiga beeray ee xoolaha iga siiyey ee awoodiisa igu siiya anigoon awood iyo xeeltoona lahayn ilaahaygaa ilaahaygaasaa mahadle ducaau lubsu thawbi aljadiid maradaa hore la xidhanaya waa maradii hore aada u xidhan jirtay haddii maro cusub ilaahay kusoo siiyo ama hadiyad ha lagugu keeno ama iibsaba iib iyo caaqibo midaad ku heshaba maro cusub oon <clears throat> aanad hore u lahaan jirin marka ay kusoo gasho ducadana la akrisanaya allaahuma laka alxamd anta kasawtaniihi as'aluka min khayrihi وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له الله أكبر قلت عذا قال من ذلك اللهم لك الحمد الله يو أذا ما حدث له أنت كسوتنيه أدق إهويي مرضا أسألك وحن كويديسا من خيره sawbkan iyo maradan khayr baa la socdee shay aan khayr lahayni ma jiro shaydaan mooyaane ilaahow khayrkiisa isii maradan wa khayri maa sunica lahu wixii loo samaystay shar iyo khayrba waa lagu fali kari lahaay sancadiisa khayrkeeda allahu isii wa acuudu bika allahayow waxaan kaa magan gelayaa min sharihi sawbkan iyo maradan sharkeeda ayaan ilaahu kaa magangelayaa wa shari maa sunica lahu sharkii loo amaamudee loo samaystay in ilaahay lagu caasiyo haddii ninkii uu samaystay u samaystay ilaahay ou iga ilaaliyo yaan kugu caasin adducaa liman labitha thawban jadiidan taasu waa qofkii isagu xidhanayey qof mu'mina baa shaar cusub soo xidhay ama toob cusub bay soo xidhatay ama jilbaab cusub bay soo xidhatay qof kaloo mu'mina oo walaalkiisa baa arkay inuu maro qashtiyaho cusub oo bacdi ku taallo inuu hebelsito walaalkiisa bacdan ka jarayaabay soomaalidu tiraa way isqanjidhisaa ama way is-aflagaadaysaa laakiin sunnaha nebigu waxa weeye qofka walaalkaa oo muslima ood mara cusub ku aragtay isagoo xidhan inaad u ducayso ducadana waxaa lagu leeyahay qofka mu'minka ah ee arkay walaalkii oo mu'min ah oo mara cusub helay maxaad ugu ducaynaysaa tubli wayuklifu allahu tacaala tubli waad baaliyeyn insha allahu oo inta maradaasu baaliyoobayso ilaahay ku dili maayo insha allahu noolow inta maradaasu ay baaliyoobayso oo markay weliba baaliyowdana ha oo arad ilaahay kuma bado e wa yukhlifu allahu tacaala ilaahayna beddel kale oo cusub haddana allaha ku siiyo tanna baaliyeyo cimrigaagu ha jiro markay kaa dhammaatana ilaahay kuma aradiyo e eh, ilaahay mid cusub ha ku siiyo intaasi waa duco waxaa kalood ugu ducaynaysaa walaalkaaga marada cusub xidhan ilbis jadiida wa cish xamiida wa mut shahiida allahu akbar ilbis jadiidan abidkaaba maro cusub ilaahay ha ku soo xidhno wa cish xamiida mid xamiid ahoo mahadnaq badan inaad ahaato ku noolow oo ilaahay ha ku nooleeyo adigoona qof karaahiyo iyo dhibaato adduunyada la jooga aan noqonine xamiid adigoo ah oo ilaahay mar walba xasuusto mahadiya noolow wa mud shahiida dhimashadu magacuunbay ka siman tahaye geeri unbaa la isla wada yidhaahdaaye kala magacsan laakiine ilaahay geerida ugu san iyo dhimashada ugu fiican allaha ku siiyo ah inaad shahiid noqoto ilaahay diintiisa iyo daraaddii inaad u nafweydo allaha kugu dilo intaasaad ugu ducaynaysa ducadeenna shanaad maa yaquulu idaa wadaca thawbahu marka qofka muslimkii uu mar furanayo martii uu dhiganayo ama ha mayranayo ama ha seexanayo ama ha bedelanayo e markuu maradii iska rogayo ee uu maradii iska furayo muxuu marada iskaga furayaa bismi illaah buu odhanayaa magaca ilaahay ayuu iskaga bixinayaa wixii cawradiisa muuqata isha iyo cawrida ibliiska iyo caynta jinka ayuu ilaahay kaga badbaadinayaa ishu kolkaa tari mayso ajrina waa looga qoraya ducaau dukuulu lkhalaa'i balada eeg waagii markuu beriyo ilen kaadibaad la soo toosto kaadibaa ku haysa haddaad doontoe musqushii daf iska odhan mayside ducaa lagu gelayaa musqusha intaanad gelin ducadaasna waan kuu sheegi maxay odhanaysaa ducadaas bismi illah allahuma inii acuudu bika min alkhubthi waalkhabaa'ifi balada eeg magaca magaca ilaahay baad horta cuskanaysa intaan musqusha gelin adoo albaabkii taagan baa waxaad odhanaysaa bismi illaah allaahuma inii acuudu bika allahayow waxaan kaa magangelayaa min alkhubsi khubsigaan kaa magangelayaa waalkhabaaifi iyo khabaa'ista waa dhadiga iyo laboodka musqulaha iyo meelaha degan ee meelaha xunxun guryaha ka dhigta shaydaanka kiisa dhadigna waxaa laydhaha khabaa'is kiisa labna khubsi baa laydhaha khubsi iyo khabaa'is baa la kala yidhaha waa dhadig iyo laboodka shayaatiinta ayaa magacyadaa leh markaad intaa samayso waxaa haddana kuu markaad muraadkaagii soo dhammaysato eed musqushii ka soo baxdo ayaad addinka midigta soo horbixinaysaa markaad gelaysana addinka bidixda ayaad ku horraysiinaysaa musqusha maxaad odhanaysaa gufraanak ilaahayow dembi dhaaf ayaan ku weydiistay maxaa markaa loo leeyahay ilan intaad musqusha ku jirto inaad wardido maaha inaad dikriga ilaahay ku dhawaaqda maaha qadar kaa yaree hawada aad ka maqnayd ee malaa'igtu aanay kaa rafcinaynin dikrigii ee idaacaddaadu hawada ka baxday adkaarta ilan qofkii muminkaa gooryaayaan inuu ilaahay ku wardiyo baynu isla soo ogeyne qofka muminkii markuu musqusha galo inuu wardiye maaha marka qadar yar baa markaa idaacaddiisii hawada ka baxaysaa oo aan caalamkii ka qorayay malaa'igtii ka qoraysay iyo caalamkii ku raaxaysanayay dikriga ilaahay ayaa cabaar waayaya marka wa idinka arkayba de idaacadaha bini-aadmigu samaysto iska itaalka daran leh in yar markay hawadu ka xumaato intay markiiba soo galaan bay naga raalli ahaada bay markiiba kusoo horreysiyaan waa cillad xagga farsamada ama xagga hawada ayay inagu qanciyaan marka qadarkaa yarood musqusha ku jirtay eed hawada dikriga ka maqnayd ee carabkaagu uu ka qalalay dikriga ilaahay uu ka yara noogay ee la yidhi jooji ayaad ka cudur daaranaysaa oo waxaad leedahay gufraanak ayow dembi dhaafkaaga ayaan ku weydiisanaya dikru qabla alwuduu'i waysada intaanad bilaabin adkaarta lagu lasii akristo markaad waysadii soo diyaarsateed gacanta ku shubayso waxaad ku bilaabaysaa bismi illaah bisinka ilaahay baad ku bilaabaysaa halkaa ayaad insha allahu tacaala ka bilaabaysaa dabadeedna waysadii iyo nidaamkeedii